الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعلى كجر لي طبعا كيشنا هذه مباحة وعلى شيء وحيرها اللي فائدة يستوي إذا حدا inay ka mid tahay iyadoo ibaaxadii asliga ahayd ee ashyaadu ay bannaanaayeen laysla saaxiibinayo oo bimacnaa la waayey shay xaaraantinimeeya waana khilaaf baa ku jire waa markaan ku soconnaa asalka ashyaadu inuu yahay ibaaxo saylobiima doonta buu sheekhu yidhi insha allahu tacaala fii mubxafi listisxaabi ka daliilin min adillati axkaam istisxaabka ayagoo looga hadlaya daliil inuu yahay adilatu axkaam ka mida ah, sida inoogu iman doonta inagumana cusbo sheekhu isagu horta wuxuu xoojinayaa asalka ashyaadu cuquudda iyo tasarufaadka inuu yahay ibaaxa waana waraqaadkii iyo nadmigiisii ayaynu ku soo marnay oo saddex madhabood ayaa ku jira oo mid waa ibaaxa inay ashyaada lagu intifaacayo iyo afcaashu intaan sharcigu soo aroorin inay mubaaxo tahay hadduu doono lagu intifaacayo hadduu doono isticmaalayo hadduu doono ka tegayo oo dami iyo madxi midnaba aanu qofka sameeya iyo ka taga midnaba aanay ugu sugnayn waana sida ay ku tagaan marka xanafiyada badidooda iyo maalikiyada qaarkood iyo shaaficiyada qaarkood rag badan ayaa saa ku tagay waana sida ay rag badani ay xoojiyaan inagu aan adiladooda iyo waxyaalahay deliishadaanna aan sii gudagelaynin qowl waa sidaa qowl labaad oo yacni waqfiga ayaa isagu jiraa oo isagoo odhanaya afaasha iyo acyaarda muntafaca intaan sharcigu ku soo arooyay xugun male oo wuxuu ku taagan yahay intuu sharcigu soo aroorayo culimada qaarkood ayaa sidaa yidhi madhab saddexaad ayaa jira oo isagu odhanaya waa xurma iyo xadri in markaas afcaasha iyo acyaarta lagu difaacayo sharcigu intaanu soo aroorin waa xurmaya ma banaana hore ayaynu uga soo hadlay kitaabo dib ugu noqon sheekhuna wuxuu doonanaya kaa inuu ibaaxada yahay wa haada saa haddaan ku soconno falafcaalu afcaasha min cuquudin cuquud iyo wa tasarufaatin takrifalla ah iyo walashyaaau ashyaada oo min jabaadin waxyaalaha jabaadaadkee markaa nafda lahayn ow xayawaanin xayawaana ow nabaatin ama wax soo baxaya alaslu asalku fiiha alibaaxa waa ibaaxa iyo bannaynu inay mubaax yihiin famaa isaga lam yarid aanu soo aroorin daliilu min asaarici daliil shaaric aanu ka soo aroorin yadullu tusinaya calaa xukmiha xukmkeeda saraaxatan sacaduu tusinaya fa xukmuha alibaaxa xukunkeedu waa ibaaxa iyo bannaani istisxaaban iyadoo laysla saaxiibinayo lilibaaxati alasliyati ibaaxadii iyo banaanidii asliga ahayd waxau sheekhu leeyahay haddii aan qowlkaa ku soconno asalka ashyaadu inuu ibaaxo yahay wuxuu leeyahay afcaasha hadday tahay cuquud iyo heshiisya iyo tasarufaad iyo takrifallo hadday tahay ashyaada iyo waxyaalaha ama wax jamaada ha ahaato oo markaas aan ruux lahayn ama xayawaan iyo noona ha ahaato ama nabaad ha ahaato iyo wax markaas soo biqray oo soo baxay asalku waxa weeye alibaaxa inay markaas mubaax tahay oo qofku yacni samayntooda iyo ka tegiddooda midnaba aanu dami iyo madaxi toona aanu ku mudanaynin hadduu doona gu dibaaci hadduu doonana o istiqaali hadduu doonana iskaga wixii markaa daliil shaarica aanu uga imanin xukunkeeda si cad u tusinayaa xukunkeedu waa ibaaxa oo waxaynu isla saaxiibeynaynaa uun ibaaxada asligaa baynu isla saaxiibeynaynaa qoryaa kalena waxay leeyihin waa xadli asalkeedii oo bimacnaa wixii daliil markaa banaynaya loo waayo asalkeedu waa inaanay bannaanayn qolyada waxay leeyihin waxaa daliil xaaraantinimaynaya ama xukunkeeda caddaynaya aan la haynin asalkeedu waa ibaaxo ayay leeyihiin haddaba halkaas sheekhu leeyahay wixii aanu daliil shaarica ka soo aroorin daliilku maranaya qaarkood buu mid caama ah, noqon karaa sida waxyaalaha masala la quudanayo oo kale dee waxyaalaha tayibaadkaah ee wanaagsan ee nafdii waxgelinaya ee aan jirkii bini aadmiga iyo caqligiisii midnaba aan waxba yeelaynin ayaa laga dhigay laakiin geedgeed iyo shayshay iyo nabaad nabaad looma xusin saa daraaddeed qofkuma odhan karo dee qaadkii maxaa loo haya daliilka marka aayadda qur xadiidka yacni noo caddaynaya inaan markaa bannaanayn halku ku yaalla lama odhanayo dee mid bariiska kuu bannaynaysa iyo baastadaba aayadadii xadiid kuu bannaynaya lama hayo oo kumay soo aroorin sidaas si loogu weeye waayo wax wanaagsan jidhkaaga ku warwaxgelinaya kuwana waa wuxuna caqligooda jidhkaaga waxyeelaya weeye labadaasay marka kala raacsan yihiin yani mid walba inuu daliil gaari usoo arooraya maaha waatay isaga manduumadii sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi waatay isaga kusoo marayna abyaadiisii in asalku marka ay tahay farjiyada iyo hilibka iyo nafda iyo xoolaha qofka macsuumka ay leeyihiin xurmo ayay ahayd caadaadka oo kale wuxuu layidhi waa xilli cibaadaadka ayaga waa tawaqufo ilaa sharci markaasuu u yimaado wamaa cibaadatan ilaa bixukmi sharci si markaa ay ahayd tii sheekxasan cuthaymiin baa aynu ku soo marray ayada ma banaano cibaado sharcilaan in la sameeyo wa calaa haadaa kaa haddaan ku soconno falafcaalu afcaasha min cuquudin aqdiyaaliya heshiisya wa tasarufaatin iyo takrifada iyo walashyaa oo min jabaabin wax jabaab oo markaas aan naf lahayn ow xayawaanin ow nabaatin ama wax soo biqlaya arasu fiiha alibaaxatu weeye famaa shayga lam yarid aanu soo aroorin daliilun min ashaarici yadullu tusinaya calaa xukmiha saraxatan sixadu tusinaya fa xukmuha alibaaxatu weeye istisxaaban lilibaaxati alasliya na waa isla saaxiibeen maybaaxadii iyo banaanidii asliga ahayd haadaa kaafan waina xukma almubaaxi annahu laa hawaaba fiihi walaa ciqaab hawaab iyo ciqaabtoona ma ahaanin walaakin qad yusaabu calayhi in laga abaaliyaa la arkaa biniyati waalqasd niyo iyo qasad in lagu abaaliyaa la arkaa kaman yumaarisu waa sida qofka la imanaya anwaaca riyaadati noocyaalka yani ciyaaraha iyo jimicsiyada albadaniyati ee jidhka loo nisbeeyey taqwiyata jismihi isagoo uga inuu jidhkiisa xoojiyo liyaqwaa si u karo calaa muxaarabati alacdaa'i acdaada markaa la dagaalankeeda si u karo waxau leeyahay sheekhu xukunka mubaaxu asal ahaantiisa waxa weeye hawaab iyo ciqaabtooda mare haddaad samaysana hawaab lagama helo haddaad ka tagtana ciqaab kama rabteen tegitagankiisa laakiin waxaa dhacda mararka qaarkood shaygii mubaaxa ahaa in qofka abaalmarin laga siiyo oo masalan niyo uniyeyo iyo qasad uu la yimi lagu abaariyaa la arkaa masalan qofku riyaadiyaadka iyo jimicsiyada iyo ciyaaraha jidhka ayuu qaarkood samaynayaa waxaanu doonayaa jidhkiisa inuu xoojiyo si uu markaa cadaadah ula dagaalamo ayuu markaa jidhkiisa u xoojinayaayo dee nebigu almumin alqawiyu khayru wa axabu ila allahi min almumin adaciif muminka qawiga ahee xagga markaa jidhka iyo xagga iimaankiiyo dhinac kastaba ku xoog badan ayaa ka khayr badan ilahay agtiisa loogaalo looga kalgacayl badan yahay muminka daciifka ah marka hadduu riyaadada iyo jimicsiga iyo ciyaarta u samaynayo jidhkaaga aad ku xoojinsido cadowga iyo gaalada si aad diriteeda aad u karto si aad cibaadada si fiican ugu cibaadaysato ajri buu markaa taa ka helayaayo iyo qasad wanaagsan ayuu leeyahy waxaad u seexanaysaa yacni ood maanta u yar qayruushanaysaa si aad caawa u kacdid oo aad u taajidooda u cibaadaysatid iyaduna cibaaday kuu noqonaysaa waxaad markaas wuxuu cunaysaa inaad markaa aad shaygaa fiican aad u qabato shay cibaado ah. waxay ku noqonaysaa iyana shay isagoo mubaaxa ayuu niyadaa aad markaa kaga helaysaa adun haadaa kaafaan waina xukma almubaaxi annahu laa sawaaba fiihi walaa ciqaab sawaab ciqaabtoona ma ahan walaakin qad yusaabu calayhi binniyati waalqasd niyo iyo qasad in lagu abaaliyaa la arkaa kama yumaarisu waaba sidii qof la imanaya anwaaca riyaadati riyaado iyo markaa laydi iyo jimicsi iyo ciyaar markaa qof la imanaya wey albadyanati oo jidhka biniyati taqwiyati jismihi isagoo niyaysan jidhkiisa inuu xoojiyo liyaqwaa si u kara calaa muxaramati alacdaa wa mima tajibu mulaaxadatuhu waxay waajibka tahay in la daymado waxaa ka mid a ah, ana almubaaxa mubaaxu calaa maa fasarnaahu waxaan ku soo fasirnay inama huwa binisbati liljuz waa marka juz ahaan iyo midmid ahaan iyo halhal ahaan loo eego ama binisbati lilkul marka wadan ahaan iyo guud ahaan loo eego fa huwa imaa matluubu lficla watark waa labadaa midun in samayntiisa la doonayo iyo in ka tegiddiisa la doonayo falibaaxatu tattajihu waxay u jeestay ila juziyaati jusjusga iyo halhalka laa ila lkuliyaati kulliga iyo shaygan dhammaantiiyo dudubkii uma jihaysato wa ilaa bacdi alawqaati wakhtiyaalka qaarkood ayay u jihaysataa laa ilaa jamiici alasmaani wakhtiyaalka oo dhan uma jihaysato kalaakili waaba cunidi oo kale fa mubaaxun cunid waa mubaax bimacnaa ana lilmukallafi waxa u sugnaaday an yatakhayara inuu door qaato anwaaca almaطcuumaati almubaaxa noocyada waxyaalaha la quto ee mubaaxa oo fa minhaa uu ka qaata maa yashaau wuxuu doono wayatruka uu ka tagana maa yashaau wuxuu doono kamaa lahu say ugu sugnaatay an yatruka alaakila inuu cunidda ka tago fii waqtin min alawqaat xilli xilliyada ka mida walaakin aslu lakli asalka cuniddu matluubu ficlu waa mid samayntiisa la rabo min xayu ljumla xagga duuduub waa la rabaa lianna fii xayaati alinsaan waxaa ku sugan qofka noloshiisii wa xifdu lxayaati nolosha ilaalinteeda matluub min almukalaf mukalafka waa laga rabaa waxau sheekhu leeyahay waxaa laga maarmaana hadalkan culimmadu waxaan cidi uga horraynin imaam shaatibi ayaa kitaabkiisa muwaafaqaadka hadalkan kaga hadlay oo ku soo qaatay usuuliyiinto dhamina isaga ayay ka qaataan waxa uu leeyahay waxaa laga maarmaana ee ay waajibka tahay in la daynoodaa mubaaxa markaynu sidan uga hadlayno aynu leenahay sawaab iyo ciqaabu toona ma nin samayndiisa waa wuxuu qofku kala tegi kara samayn karana markaynu leenahay waa jusga iyo halhal ashyaadii mubaaxa ahayd marka mid mid loo eega weeye amaa marka wadan ahaantooda iyo guud ahaantooda loo eego dee waa wax la yska rabo guud ahaan marka la eego in la sameeyo iyo wax la yska rabo in laga tago madmuumulficli iyo madmuuma tarki ayay u qaybsanayaan oo ibaaxadan iyo banaanidani dee waxay u jahaysanaysaa jus-iyaadka iyo halhalka iyo qaybqaybta mubaaxa ayay u jahaysanaysaa kulliyaadka iyo yacni dhammaan ahaan iyo wadaraanu jihaysan mayso wakhtiyada qaarkood in laga taga ayay ibaaxadu tahay laakiin wakhti walba in laga tago yacni ibaaxadu uma socoto ilayn sharciga waxaa lagu waxaa lagu ilaaliyaa cabalfal haddii laga tago dee wixiba meesha wuu ka baxayaa meeshaba wuu ka baxayaa tusaale ayuu noo soo qaato wuxuu yidhi cunidu waa mubaax oo macnaha xaggay mubaax ka tahayna waxa weeye qofka mukallafka ahi waxa uu door leeyahay inuu kala doorto waxyaalahan raashinadan mubaaxa ah inuu kala doorto oo ka u doono uu cuno ka u doono uu ka tago ayuu door u leeyahay oo wuxuu doono u wuxuu doonana uu ka tago waa xaggii azaadi baa leed jidadkii kaa doontana waad ka tegi kaa doontana waad isticaari kartaa xaggii awqaadda waxa ku sugnaaday cuntadii inaad wakti min awqaad ka tagto waa kuu furan tahay oo masala qofkii isagoonba soomaynin inuu quraacda iska daayo inuu cashada iska daayo inuu kan iska daayo isagoo markaa ama caafimaadkiiska ama wax kale ka eegaya waa u sugan tahay laakiin asalka inuu wax cunaa dee iyadu waa shay falkiisa la rabo xagga jumlahaan iyo duuduub ahaan marka la eego leannu hadduu qofku waxba cuni waayo wax cunidda horta nafdiisa ayaa ku sugan nolosheedii hadduu waxba cuni waayana dee wuu dhimanayaa nolosha in la ilaaliyana waa wax mukallafka laga rabo marka xagga shay shaygan iyo marka laga eega unbuu mubaax yihi laakiin guud ahaan marka laga eega cuniddii waa mid laga rabo wa mima tajibu mulaaxadatuhu waxay waajibgatay daynoodkiisa waxaa ka mid a ana almubaaxa mubaaxu calaa maa kiimahan ku socono fasirna ana almubaaxa calaa maa fasirnaahu si aan ku soo fasirnay inamaa huwa wuxaada binisbati liljuz marka juzga iyo mid midka loo eego weeye wa ama binisbati lilkull marka kulligii iyo duduubkii loo eego fahuwa ima matlubu lficl inuu yahay ficilkiisa midna dalbay awitr iyo amarka tegitaankiisa midna dalbay wey falibaaxatu tartajihu ibaaxadu waxay u jihaysataa ila aljuziyaati jusaska iyo halalka ayay u jihaysataa laa ila alkuliyaati kuliyaadkiina dhammaanyaalaha iyo wadaraha uma jihaysato wa ilaa bacdi alawqaati wakhtiyada qaarkood bay u jihaysataa laa ilaa jamiici alasmaani wakhtiyadana uma jihaysato kalagli cunidii wayfoo mubaaxi wey bimacnaa ana lilmukalaf waxa u sugnaaday an yatakhayara inuu markaa kala doorto anwaaca almadcuumaati waxyaalaha la quudanayo noocyaalkooda amubaxati ee bannaan oo fa minhaa uu ka qaat ama fa minhaa wuxuu ka qaadan maa wuxuudoon wayatruku maa kamaana low ugu sugnaaday an yatruka alakla cunidda inuu ka tago fii waqti min alawqaat walaakin aslu lakli asalka wax cuniddu matluubu ficluhu waa falkiisa waara min ljumla xagga marka laga iga duuduwaan inaad wax cunto waa laga rabaa laakiin wixii aad cunaysay iyo xilligaad cunaysay wax bay ku tay kama lahu an yatruka alakla siay uguma bannaantay inuu ka tago cunidda fii waqti min alawqaat walakin ashlu akli matluubun ficlu min xaysu aljumla liana fii xayaati alinsaan qofka noloshiisa ayaa ku sugan wa lxayaati lmatluuba min almukalaf waa laga rabaa watamatucu raaxaysiga biayibaati waxyaalaha wanaagsan min makali wax la cabo wamashrabi mima kani wax la cuno wamashrabi wax la cabo wamalbasin wax la xidho mubaaxun waa la badeeyey min xaysu ljuz xagga jusga iyo min midka wa bacdi alxaalaati iyo xaalaadka qaarkood falilmukalafi waxaa u sugnaaday an yatabataca inuu yani ku tabatuco ku raaxayso ow laa yatabataca maanu ku raaxaysan bihada aljuziyi min alطayibaat shaygan juziga ahee qaybka ahee qaybaadkii ka mida ah, inuu ku tabatuco iyadoon ku tabatucinba waa leeyihi maakuulan kaana juzigaasi wax la cunaha ahaado ow mashruuban wax la cabahaado ow malbuusan wax la xidhaha ahaado xataa low tarakahu hadduu ka tago fii bacdi alawqaati wakhtiyaalka qaarkood maca alqudrati calayhi isagoo karaya laa xaraja calayhi dembi korkiisa ma ahanin walaakin low tarakahu jumlatan hadduu yani jumlahaan uga tago lakaana calaa khilaafi lmanduubi sharcan sida markaa sharcigu markaa loogu yeedhay khilaafkeed ayuu ahaanaya fafi lxadiidi can اnabiy sala اllahu alayh wasalam ina allaha ilaa yuxibu wuxuu jecel yahay an yuraa in la arko aahaaru nicmatihi nicmadiisa raadkeeda calaa cabdihi in laga arka ayuu jecelyahay wafi lxadiidi aydan idaa awsaca allahu calaykum ilaahay markuu idiin ballaadhiyo faawsicuu calaa anfusikum idinkuna nafiina u ballaadhiya fatarku ayibaati biljumla waxyaalaha wanaagsan yani ka tegitaanku duduubahaan laga taga makruuh weeye wa akhduhaa qabashada min xaysu ljumla xagga duduub ahaanna manduubun waa mid la sunneeyo laynagu yeedhay watakhayuru doorqaadashaduna fii jus'iyaatiha loo door qaato ficlan samayn wa taryanka tegin wawaqtan iyo waqti duuna waqtin waqti markaa la sameeyo waqtiga aan la samayn mubaaxun xalaalun mid mubaaxaho xalaala ah weeye waxau sheekhu leeyahay waxyaalaha tayibaadka ah ee wanaagsan inuu qofku ku raaxaysto hadday tahay wax la cuno hadday tahay wax la cabo hadday tahay wax la xidho xagga jus ahaan iyo halhal iyo midmid ahaan waa ka mubaax iyo xaaladaha qaarkood oo qofka mukallafka waxa u sugnaaday inuu waxaan ku tabatuco ama aanu ku tabatucin jusigan dayibaadka ah ama maakuul ha ahaado ama mashruuc ama malbuus wax la cunayo ama wax la cabayo ama wax la xidhanayo oo xataa hadduu ka tago awqaadta qaarkood hadduu ka tago isagoo awood u leh oo maryaha fiican aanu xidhanin oo cuntada teedaa si fiican aanu cunin oo mashruubaadkii kuwadaa si fiican aan cunin wax dembi kama haysto laakiin hadduu jumlatama waxyaalaha dayibaadkaa ka tago oo nafdiisa uun dee wax nafda ku haynayo unu cuncuno yacnii maryihiina markaa wixii wanaagsanaa uu ka tago wixii lacabayey sharcan shaygii laynoo sunneeyey ee laynoogu yeedhay khilaafkeeda ayay noqonaysaa laba xadiid ayuu sheekhu markaa inoo soo qaatay xadiidkii hore in allaha yuxibu an yuraa aharu nicmatii calaa cabdi ilaahay wuxuu jecel yahay inuu kaa in laga arko aharta nicmada uu nicmeeye raadkiilayo addoonka laga arko ayuu ilaahay jecel yahay xadiidkaa waxaa warinaya tirmidi iyo xaakim baa warinaya kan labaad idaa awsaca allahu calaykum ilaahay hadduu idiin ballaadhiyo fa awsicuu calaa anfusikum nafsihina u waasiciya xadiid marfuuca oo nebiga loo kor yeelay ma aha waa hadal mawquufahoo cumar hadalkiisii weeye imaamu lbukhaari baa isagu wuxuu warinayaa idaa awsaca allahu fa awsicuu ilaahay hadduu waasiciy waasiciya masaa cali isagana wuxuu ka warinaya lafdi mawquufahoo ama idaa uusica fa awsicuu haddii laydin ama awsaca allahu ilaahay hadduu idin ballaadhiyo fa awsicuu idinkuna ballaadhiya oo nafdiina markaa u waasiciya ayuu yidhi marka haddoo tayibaadka oo laga tago jumla ahaan waa makruuh duudub ahaantooda in laga tagaa xagga jumla ahaan iyo duudub ahaan markaas in la qaataana waa mid manduuba waxa loo door qaadanayaana waa jusiyaadkeeda hadday tahay samayn hadday tahay ka tegid wakti iyo wati iyo wati markaa waqta duuna wati ayaa wati la samaynaya ama laga tegayo waktigii kale markaa laga tegay oon la samaynaynin waa shay mubaaxo isagu iska xalaala weeye watabatu'o ku raaxaysiga biayibaati waxyaalaha wanaagsan lagu raaxaysto oo mima keli wax la cuno waa mashrabi wax la cabo waa malbasi wax la xidhaa mubaaxu wey min xayu ljiz xagga jusga iyo halka iyo midka waa ka mubax wafi bacdilxaalati iyo xaaladaha qaarkood falilmukallafi waxa u sugnaadaa inuu yatawataca inuu ku raaxayso oo laa yatawatac bihada ljus-i min alayibaat maakuulan kaana o mashruuca o malbuusan midku doon haadee xata low tarakahu hadduu ka taga fii bacdi alawqaati maca alqudrati calayhi isagoo karaya laa xaraja calayhi dembi korkiisa ma ahanin walaakin low taraknaw jumlatan dudubaan hadduu uga tago lakaana wuxuu ahaanaya ka tegitaankaasi calaa khilaafi lmanduubi sidii laynoo sunneeyo sharciga laynoogu yeedhay sharcan sharciaan laynoogu sunneeyo ama laynoogu yeedhay khilaafkeeduu noqonaya fafi lxadiidi can inabiyi ina allaha yuxibu wuxuu jecelaya an yuraa ama an yaraa inuu arkay ahara nicmatii nicmadiisa raadkeeda cala cabdi inuu ka arko oo maryi ka muuqdaan oo markaa cuntadii ka muuqato oo sharabi idaa awsaca allahu calaykum ilaahay hadduu idiin ballaariyo hanti fiican idin siiyo fa calaa anfusikum idinka nafiina waasiciyo waxa idinka muuqato fatarku ayibaati biljumlati makruuhun weeye waaqdaa min xaysu ljumlatina manduubu weeye watahayuru doorqaadashaduna fii juziyaatiha qaybaheeda ayay ahaatee ficlan samayn wataranka tegid wawaqtan duuna waqti watakhayuru doorqaadashada fii juziyaatiha ficlan samayn wa taranka tegid wawaqtan iyo waqti duuna waqtin waqti markaase waqtigan laga tago mubaaxun xalaalu waa mid mubaaxo xalaala wallahwu lbarii lahwiga iyo ciyaarta berida ah ka tanazuhi waa iskaga layrsiga fi lbasaatiini beeraha wa nicmi lmubaaxi iyo ciyaartii bannaanay wa samaaci lmubaaxi iyo dhagaysigii bannaanaa wanaxwi dalika mubaaxun weeye biljuz juz ahaan mubaaxa bay u yihiin bimacnaa low facalahu mukalafu fii bacdi awqaati hadduu sameeyo wa fii bacdi alxaalati falaa xaraja fiihi dhibi kuma sugnaan walaakin low itakhada lahwa hadduu ciyaarta caadatan lahwa caado uga dhigto wa qadaa awqaatahu fiihi wakhtiyaalkiisao dhanna uu ku guto kaana daalika khilaafa maxasini caadaad wuxuu ahaanayaa mid khilaafsan caadooyinka wanaagsan wa min fama halkaa marka la eeganaya siru makruuhan noqonaya falkaraahatu hunaa waxay ku shubni cala dawaami walistimraar daa'imidda iyo joogtaynta bilahwi lahwigaa la joogtaynayo wa qadaa'i lwaqti fiihi iyo waqtigaa lagu gudanayo laa calayhi yacnii ku shubmi mayso lahwiga biictibaari ljuz ay biictibaari mubaasharatihi marka loo eega la baashiritaankiisa fii bacdi alawqaati wakhtiyaalka qaarkood noobaansheela calaa wajilcadati walistimraar wej markaa uu caadaysan inuu istimraarayana aanu ula imanaynin wawadul aswaaji zawjaatuhum inay nimankii xaasaskoodii u tagaan mubaahun waa mubaax walaakin tarkuhu ka tegitaagisa bilkuliyati kulliye looga tago wa calaa wajhi dawaami walistimraar daa'imid iyo joogtayna looga taga xaraam weeye walimaa fiihi waxaa ku soo meera lidraari bizawja zawjadii ayay markaa dhibi ugu sugan tahay oo dhowrsooridii baanay helaynin wa tafriid iyo tagsiin limaqaasidi nikaaxi nikaaxa marka wixii looga qasinayey oo markaas ubad iyo tafiir ahayd falibaaxatu fi lwai munsabatun cala juziyaati waawqaati waa juziyaadkiisa iyo halhalkiisa iyo wakhtiyadiisa walxurmatu xaaranimaduna munsabatun waxay ku shubmaysaa calaa tarki jumla in yani ahaanba looga tago waxau sheekhu leeyahi lahwiga iyo beelka iska berida ah sida markaa qofku isagoo dee beerahaas iyo meelaha hawada iyo laydhag fiicani ay ka dhacayso iskaga markaa laydsitro iska barbara ciyaarta markaa iska mubaaxa ah ee aan markaa cibaado ka hor imanaynin ean cawro lagu muujinaynin ean hadal xun lagu isticmaalayn ama kubadaata ama wax kale ha ahaato samaacii iyo dhegaysigii waxayla la dhegaysanayey heese aan markaa miisigna lahayn xumaanna markaas aan lahayn oo wax yacni wanaagsan ka hadlaya oo misrida socon dhegaysigoodu ee mubaaxa iyo wixii la mid waa mubaax buu leeyay jus ahaan marka loo eego iyo mid mid marka loo eego laakiin qofka mukallafkaay hadduu fii bacdi alawqaat waa hadduu sameeyo iyo xaaladaha qaarkood wax xaroji kama haysto laakiin hadduu lahwigaa iyo ciyaarta caado ka dhigto wakhtigiisoo dhanna ku lumiyo wuxuu noqonayaa markaa caadaadkii wanaagsanaad si khilaafsan bay noqonaysaa makruuh baanu noqonayaa markaa bal haddii dee ay waajibaadka ku dhaafaanna xaaraan baabu noqonaya idan markaa karaahadani waxay ka imanaysaa xaggan joogtaynta iyo daa'imidda lahwigii la istimraaray wakhtigiina lagu gutay ee lahwiga lafdiisa markaa jus ahaan loo eego la baashiridu xilliyada qaarkood la baashiru la yimaado nahyiguma socdo isagoon markaa caado iyo istimraar ka dhiganaynin masalan inay zawjiyadii iyo sayadii dumaradooda ay la mucaamaloodaani waa shay mubaaxa asal ahaanteeda laakiin bilkuliyati inuu dhammaanba ka tago si joogtaa iyo markaa daa'imida uu yidhahdo markaa agtaada soo maray maayo waa xaaraan maxaa yeelay ibraar iyo dhibibaa ruuxan dumara ugu soqono dee inay markaa dhowrsooni ku hesho oo aanay markaa cid kale u hanqaltaagin la baahidada ilaahay baa ku abuuray ayaa la doonay maqaasidii guurka ee markaa tafiirtu iyo nasab uu ka mid ahaa ayaa markaa meesha ka baxay nasri iyo tafiirtu ay ka mid ahayd ibaaxada markaa wadigu waa jus-iyaadka marka la ega iyo wakhtiyaalka xurmadanna waxa weeye duuduub ahaan marka laga tagana xaaraan bay noqonaysaa wallahu lbariiru ciyaartii markaa berida ahayd ka tanazuhi waaba iskalaynsigii fi lbasaatiini beerihii lmubaaxi ciyaartii banaadi wasamaci lmubaaxi dhegaysigii bannaana wanaxwi dalika mubaaxun biljuzi juzi waa mubaax ey bimacnaa low facalahu mukalafu fii bacdi awqaat hadduu sameeyo iyo wa fii bacdi alxaalaati falaa xaraja calayhi wax dhibi korhiisa may ahaanin dembi korhiisa ma ahaanin walakin low itakhada lahu caadatan low hadduu caado ka dhigto shaxdaasunbuu fadhiyaa uun oo markaa irbaantaasunbuu qaadaya un hadi habeen waqad awqaatahu fiihi awqaaddiisoo dhanna markaasuu ku guto kaana dalikaas waxaan iyaha khilaafa maxasin alcaadaati caadooyinka wanaagsan khilaafkood buu noqon wa min uma yasiru makruuhan makruuh baanu noqonaya hadday waajibaad ku dhaafaana xaaraan buu noqon falkaraahatu musabatun waxay ku shubnay cala dawaami dawaan daa'iminta joogtaynta cala dawaami daa'imidda iyo walistimraari joogtaynta bilahwi la joogteeyo waqadaa ilwaqti diya waqtigo lagu guto laa calayhi lahwi markaa karaahadu ku shubni mayso biictibaari ljuzi marka jushaan loo eego ay biictibaari mubaasharatihi marka loo eega la baashiritaankiisa fii bacdi alawqaati laa cala wajhi alcaadati walistimraar mar waqtiyada qaar inuu la baashiro laakiin aanuu la baashirin si caado iyo joogtayn wawadun aswaaji zawjaatu inay u tagaan mubaaxun waan la baneeyey walaakin tarkuhu ka tegitadiisa bilkuliyati uu ka tago dhammaan wa calaa wajhi dawaami walistibraar daa'imid iyo joogteenna uga tago wejgeed xaraam weeye walima fiihi waxaa kusugan min alidraari bizawja dhibin xaaskii la dhibayo wa tafwiid iyo tegsiin limaqaasidi nikaaxi guurka ujeedooyinkii laga laha la tegsiinayo falibaaxatu fi lwadi munsaba waxay ku shubaysaa calaa juziyaati wa awqaati halhalkiisa iyo awqaadiisa walxurmatuna munsabatu waxay ku shubmaysaa calaa tarkiga tegitaankiisa jumlatan yacni duuduub ahaan ee looga tago alxamdu lilahi rabb alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal almadlab asaadis waa alcaziimatu wاlruksa axkaamtii ayaynu ku dhex jirnay markaa madlalka lixaad waa alcasiimatu waruksa waa casiimo iyo rukso waa xukunkaa go-an iyo xukunkaa la fudaydiyey marka halkey gelaykii wadciga habay gelaysaa mise kii takliifigaa kadibna waa winoo dheexaya inoo taariikhinaya wuxuu ihi alcaziimatu wاlruksa min aqsaami اlxukmi takliifi aqsaamta xukunka takliifiga uu leeyahay ayay ka mid yihiin maxaa yeel lianna alawala ka hore ismun waa magac limaakii talabahu shaaricu shaaricu uu doonay ow abaaxahu ama uu baneeyey calaa wajhi اlcumuumi cumuum iyo caamnimada dadka wajaha uu dalbay ama u baneeyey waruksatuna waa ismun magac ismun waa magac lima abaaxahu shaaricu shaaricu wuxuu baneeyey cinda daruurati daruuro iyo dhibi markay timaado takfiifan ayadoo laga fudaydinayo can ilmukalafiina mukalafiinta ayadoo laga fudaydinayo waxa uu sharcigu baneeyena ruqsaa la yidhahdaa ayagoo mukalafiinta laga fogaadinayo wa dafcan ilxaraji canhum iyo xaraj iyo dhib ayadoo laga reebayo wa talabuu iyo walibaaxatuna min aqsaami alxukmi takliifi xukunka takliifiga qaybihiisa ayay ka mid yihiin waxau sheekhu leeyahay casiimada iyo ruqsadu waxay ka mid yihiin xukunkii takliifiga ahaa ee aynu soo marnay qaybihiisa ayay ka mid yihiin horeanaynu markaa u soo tilmaannay xukunka takliifiga iyo xukunka wadciga hore ayaynu usoo kala qeexnay iyo furuuqda udhaxaysa xukunka takliifigii waa kii keensanayay ficil doonidii ama wax ka joogsi doonidii ama doorgelin ficiliyo ka tegid loo doorgeliyey xukunka wadaygahina waa kii isagu keensanayo shay sabab looga dhigay shay kale ama shardi ama maanic looga dhigay marka haddaba wuxuu leeyahay aqsaamta xukunka takliifigaa buu ka mid yahay oo siduu uga mid noqday kan horena casiimadaahi waa madacuu leeyahay wuxuu sharcigu dalbay shaaricu wuxuu dalbay ama uu bameeyey calaa wajhi lcumuumi yacni waj caamnimo iyo dadka oo dhanna uu ka doonay ama uu bameeyey idan dee xuunka takliifigaahina sidaasuu markaas uu ahaa si aynu markaa horeba u soo sheegnay xuunka takliifigaahina sidaasuu ahayo wixii keenaya ficil doonidii ama ficilka joogsigii rukhsaduna waa magac uu leeyahay waxaan shaaricu banneeyey marka daruuro iyo dhibaata ay timaado iyadoo mukalafiinta laga fudaydinayo xaraj iyo dhibna lagaga dafcinayo oo lagaga reebayana waxaa sharcigu ibaaxiyeen ruksa la yidhaahdaa dee dalab iyo ibaaxana aqsaanta xukunka tagliifiga ahi uu lahaa ayay ka mid yihiin sidaa markaa rag wara badan ayaa doortay oo taajudiina subki iyo aslawi iyo ibnu cabdishakuur iyo sadru shariica ninka la yidhaahda iyo rag fara badan ayaa sidaa ku tegey oo ruqsadan iyo casiimadeeday ku tegay inay yihiin sifa axkaamta takliifiga ay leedahay oo waajibkii iyo manduubkii iyo makruuh iyo xaraamkii mubaaxii ama casiima ayuu noqonayaa iyo mid ama ruqso iyo mid mukhayara oo la doorgeliyey buu noqonayaa wuxuuhi alcaziimatu waruqsatu min aqsaami alxukmi takliifi ayay ka mid yihiin lianna alawala ismun waa magac limaa kii u sugaayay dalaba u shaaricu uu dooray oo abaaxa waa mawbali cala wajhi alcumuum si caamo dadka markaas uga dooray ama ugu baneeyey waruqsatuna ismun waa magac limaakii abaaxa u shaaricu shaaricu u banneeyey cinda daruurati markay dhibaata timaado taqriiban iyadoo laga fudaydinayo canilmukalafiina dadka la hawla iyadoo laga fudaydinayo wa dafcan lilxaraji canhum iyo xarajka dhib iyadoo laga dafcinayo waalabu iyo walibaaxatuna min aqsaami lxukmi takliifi ayay ka mid yihiin wa dahaba albacd culimada barkood waxay ku tegeen ilaa ana alcaziimata waalruksa min aqsaami lxukmi lwadci xukunkii wadcigaa qaybihiisa inay ka mid yihiin biictibaari ahlilcasiima waxaa loo ictibaarinaya casiimadu tarjicu inay u noqonayso ilaa ana shaarica shaarica oo jideeya oo allah ama rasuulkiisa ahayd jacala inuu ka yeelay alaxwaal alcaadiya xaaladda caadiga ee lilmukalafiina u sugnaatay sababan sabab ayuu uga yeelay libaqaa'i alaxkaami alasliya axkaamtii asliga ahayd baaqi ahaanshaheedayo wasimilaariha sii jiritaankeedaba wa ana aruksa ruqsaduna tarjicu waxay u noqonaysaa ilaa jacli shaarici shaarici inuu ka yeeray alaxwaal aaaria axwaasha taarigahee soo darida hayri alictiyaadiyati ee tii loo caadada laha aan ahayn sababan sabab buu uga dhigay litakhfiifi fududayn can ilmukalafiina dadka la hawlay laga fudaydiyey wa sababuna min aqsaami xukmi lwadci ayuu ka mid yahay walaakin maa dahaba alwaluuna huwa aladharu waa ka xooga badan wa huwa maa jarayn calay waxaan ku socnay oo falcasiirati waruqsati min aqsaami xukmi takliifi ay ka mid yihiin culamada qaarkoodna waxay ku tegeen ayuu uhi sheekhu casiima iyo ruqsa inay ka mid yihiin xukunkii wadciga ahaa qaybihiisii ayay markaa ka mid yihiin oo aynu ku soo tilmaanay waa wixii keensanayay in shay sabab shay kale looga dhigo ama maanic looga dhigo markaa halka ay markaa sabab ka noqonaysaana waxa weeye muxuu wadciga ka noqonaysaa waxaa loo ictibaarinaya casiimada inay u noqonayso shaaricana wuxuu ka yeelay xaalooyinkan caadiga ah ee marka aan daruuro iyo waxba jirin ee dadku ay xaaladahoodii caadiga ah iskaga sugan yihiin dadka mukhalafiinta ahi sabab ayuu uga yeelay axkaamtii asliga ahayd inay markaa sii baaqi ahaatay sii istibraartay sii jirto ruqsaduna waxay u noqonaysaa inuu shaaricii ka yeelay axwaasha daariga ah ee soo dariday ee aan loo caadan ahayn sabab fudaydisa oo mukallafiintii xukunkii asliga ah ahaye casimadaha laga fudaydiyo ayuu markaa ka yeelay sababtuna aqsaamta xukunka takliidigaa ayay ka mid tahay marka waxay leeyihiin asalku axkaamta waa inay casiimo noqoto casiimo waxay uga guurtaa uun sabab sababtaasoo daruuro markaa iyo dhib timi oo maxduurkii markaa lagu bannaynayo ama cudurdaar soo darri oo sabab isaguna fudaydino ah waajibkii qofka ka tago ama xaraj iyo dhib markaa dadkii laga dafcinayo marka casiimadii waxay ku xidhantahay in sababkii sharciga mubiixa la waayo ruksadiina waxay ku xidhantay in la helo sababkii banaynayey idan markaa ruksadii waxay noqonaysaa xaqiiqan cibaaro inuu shaaricu wasfi awsaafda ka mida ah sabab uga dhigay fudaydinta casiimaduna waa cibaaro ayane in loo ictibaarinayo caadaadka yani majaalidoodiiyo meesha ay munaasababa inay u tahay in axkaamtii asliga ahayd lagu socdo marka saamda xukunkii wadcigahabay ka mid noqotay markaa sidaana marka waxa qaba ghazali iyo aamidi iyo shaatibi salab thubuut markaa ninkii lahaa yani in badanoo markaa mucaasiriinta sida maxamed zuhayli cabdikariim namlayo yani kutubtooda waa sida ay xoojiyaan qolo saddexaad baa jiroo le ruqsadani iyo casimadani ficilkan maxkuumu fihiga ah ayuunbay markaa aqsaamtiisa ka mid tahay ficilkan qofkuu la imanaya ayaa ima casima imaa ruqsa bay yidhaahdeen ibnu xaajib iyo raazi ayaa iyagu markaa sidaa ku tegey marka wuxu uhi wadahaba albacdu waxay ku tegeen ila min casiima ruqsa min aqsaami alxukmi alwadci inay ka mid yihiin bictibaari ana alcaziima iyadoo loo ictibaariya caziimadu tarjicu inay noqonaysa ila shaarici biictibaari ana alcaziima tarjicu waxay u noqonaysaa ilaa ana shaarica jacala wuxuu ka yeelay alaxwaal alcaadiya ahwaashii caadiga ahayd oo lilmukalafiina u sugnaatay sababan sabab ayuu libaqaa'il axkaami lasliyi axkaamdaasiga beeqeesheeda uga dhig istimraari ay sii jirideeda wa ana ruksa tarjicu waxay u noqonaysaa ilaa jacli shaarici shaarica ka yeelitaankeeda alaxwaala taari'a uu ka yeelay ceelal ictiyaadiya een loo caadan ahayn sababan sabab inuu uga yeelay litakfiifi fudayn can ilmukalafiina laga fudaydiyo wa sababuna min iqsaami alxukmi alwadci ayuu ka mid yahay walaakin maa dahaba ilayhi alawaluuna kuwa hore waxay ku tegeen ee ah inay labadoodba aqsaamta xukunka takliifiga ka mid yihiin waladaru ka xooga badan weeye wahada maa jarayna calayh waana waxaan ku soconnay falcaziimatu iyo wruksatu min aqsaam xukmi takliifi bay ka mid yihiin wlcaziimatu haddaba fi luqati xagga luqada carbeed caziima waxaa la dhaha alqastu qasadka ayaa calaa wajhi taakiidi adkeyn wajigeed loo qastiyo ama alqastu lmaakid qasadka la adkeeye wa minhu qowluhu tacaala baa ka mid ah fanasiya waa ilaawey walam najid lahu casman yacni qasad go-ana umaanaan helin walam najid lahu casma amaa fi listilaaxi famacnaaha huwa maa dakarna anifan haddeer waxaan sheegnay weeye waqad carafaha albacdu bal waxay ku tacriifiyeen biannaha iyadu ismun magac inay u tahay lima huwa aslu min alaxkaam waxa axkaamta asalka ah kaasoo hayri mutacalliqin bilcawaaridi wax soo darriyey aan ku xidhnayn wa macnaa hada waxa weeye ana alcazima tutlaqu waxaa lagu idlaaqa cala alaxkaami sharciya allatii shurica taasoo loo jeediyay licumuumi mukalafiina mukalafiinta caam cumuumkooda duuna nadarin iyadoon la eegin ilaa maa qad yatraw calayhim waxaa kusoo darrinaya min acdaarin cudurdaara ah fa hiya axkaamun asliya waa axkaam asliya oo shuricad loo jiray ibtidaan bilow ahaan litakuuna si ay u noqoto qaanuunan caaman qaanuun caamo lijamiici lmukalafiina u sugnaadayma lijamiic lmukalafiin inay u noqoto fii axwaalihim alcaadiya axwaashooda caadiga oo walam yundar aan la eegin fii tashriicaha jidaynteeda ilaa daruuratin aan la eegin ow cudrin aan la eegin ka salaati iyo wasaa'il cibaadaatiba weyn wahiya tatanawwacu waxaanay u qaybsamaysaa u noocyoomaysaa ilaa waaci xukmi takliifi noocyadii xukunka takliifigeeda oo min wujuubin waajibida wa nadmin sunanima wa wa ibaaxatin walaa tuطlaqu cinda almuxaqiqiina laguma idlaaqa ilaa idaa qaabalatha ruksa markay ruksa qaabilsan tahay ayuunbaa markaa casiima la odhanaya la odhanaya xukunkaasina waa casiimo kaasina waa ruksa la odhanaya waxa uu sheekhu leeyahay casiimada xagga luqada waxaa la dhahay alqastu cala wajhi takiid ama alqasdu lmuakadu culimada qaar waa qasadka wax loo qastiyo ee la adkeeye ama adkayn wejgeed loogu qastiyo ayad qur-aan ayuu inoo soo qaatay fanasiya walam najid lahu casma nabiyullaahi aadam markuu cunay waa ilaaway amarkii yani diidmadii ilaahay markaasu u diiday ayuu ilaahyo walam najid lahu manana casman yani isagu wuxuu sheekuna leeyahay aadam qasi muakadoo rabbigii uu ku caasiyo ma lahayn fasiriinta in badanna waxay leeyihiin casmi iyo go-aan adaguu kaga joogsado umaanaan helin oo ma yeelo nin go-aan adagu kaga joogsado iyo fa idaa cazamta fatawakal cala allah markaad yani waxaad aada goosateed go-aan gaadho adag ilaahay tala saaro xagga istilaaxana waa ka aan soo sheegnay buu idhi dhowr tacriib oo kala gedisan baanay leeyihiin culimmadu culimmada qaarkood waxay ku tacriifiyeen oo yidhaahdeen waa magacuu leeyahay shayga isagu asalka ah axkaamta shayga asalka ah een isagu cawaaridan iyo waxyaalaha soo darribaya aan ku xidhnayne asalka ah ayaa la yidhaahdaa casiima macnuhuna waxa weeye casiimada waxa lagu idlaaqay axkaamta sharciga ah ee loo sharciyeeyey mukallafiinta oo dhan loo sharciyeeyey macnaha axkaam khaasa oo mukalafiinta gaarkood ku gaara maahae waa cumuumu lmukalafiin oo dhan ayaa wada leh addoommada iyo xaaladaha oo dhan yacni waxaa halkaa markaa ku baxaya axkaamtii cid gaara loo jideeyey weliba iyadoon la eegin waxaa ku iman doona ee cudurdaara ah waa axkaam asliya buu yidhi oo shuricad ibtidaan bilow ahaan bilow ahaan maxaa laga wadaa aan shareecadeenna axkaam kale ka horraynin oo addoommada lagu kalifeeyey amarkii ugu horreeyey ee wax ka horreeyey oo laga soo bedelay aanu jirin maxaana markaa loogu jideeyey si ay qaanuun caam ahoo mukalafiinta oo dhammi ay leeyihiin axwaashooda caadiga ah say qaanuun ugu noqoto caama lamana oo lama eegin tashriiceeda daruuro iyo cudurdaar toona aan loo eegin sida salaadii iyo cibaadaadka intoodii kale waxaanay u noocyoobi ay u qaybsamayaan wacyi xunka takliifkeeda ah ee wujuubkii iyo nadbigii iyo karaahadii iyo ibaaxadii ayay markaa u qaybsamaysaa u noociyoobaysaa noocyadaasay noqonaysaa kaasi waa tacriif mid kale ayaa jiro baydaawi uu leeyahay alxukmu haabitu la calaa khilaafi daliili اlqaa'imi licudrin waa xukunka sugnaaday ee daliil qaa'ima oo cudurdaar u taagan khilaafkii aan u sugmin ayaa la yidhaahdaa waataynu kitaabkeennii tasiilkii ee kitaabkan ka horeeyey isagu tacriif kale ayuu inoogu tacriifiyo weliba inoogu miaaliyey bal dib uu noqdo kutubta waa la isla akhriyaa casimada wuxuu inoogu sheegay xukmun haabitun bidaliilin sharciyin khaalin can mucaaridin raajixin waxaa la xukun sugan xukunka ku sugnaaday daliil sharci oo khaali ah ka ahoo ka madhan deliil kale oo caaridoo ka xoog badan xuuqa ku sugnaaday waxaa la yidhaahdaa casiima ayaa la yidhaahdaa mid kaa ah ka horjeeda ayuu ku tacriifiyey imika labada tacriif ee hore aynu sheegnay wax u dhexeeya casiimadii waastadii ma jiro oo xun kasta oo sharciga sharciga ku sugnaaday waa casiima haddii la helo wax khilaafo cudurdaar u khilaafo ruqso ayuu noqonayaa markaa haddaba wuxuu sheekhu yihi cinda almuxaqiqiin marka ay isqaabilsan yihiin ee ruqsa qaabilsantay unbaa kana casiimo loo dhaya kana ruqso loo dhadaya masalan qofkii dhibaataysnaa ama yacni dee qofkii la dirqiyay oo kale ee masele gaalnimoo kale lagu dirqinayey dee inuu markaa ku adkaysto oo aanu yerin waa casiima inuu ruqsada qaato oo uu markaa dee kelimatulkufri ku dhawaaqaana waa ruqsa marka marka casiima waxaa nosa markay ruqsadiina barbar taallaysa isu barbar yaallaan walcaziimatu bilugati alqasu calaa wajhi taakiid waa qasad loo qastiyo waj adkayn weliba wa minhu qowluhu tacaala baa ka mida fanasiya waa ilaawe walam najid lahu casman ay lam yakun min aadama kama ahani calayhi salaam qasdun mu'akadun qasdi la adkeeyey calaa cishyaani amr rabbihi rabbiga amarkiisa inuu ku caasiyo ama yacnii go-aan adagu kaga joogsado ama fi listilaaci fa macnaahu waxa weeye huwa maa dakarnaa alifan waxaan haddeer sheegnay weeye waqad carafaha bacdu culimmada qaarkood waxay ku tacriifiyeen biannahaa ismun inay magac u tahay limawaasu min alaxkaam wixii isagu asal ee axkaami hayri mutacalliqi bilxawaaridi aan ku tacalluqin wax iyadoo cawaaridoo soo dariya wamacna hada waxa weeye an alcaziima waxaa lagu idlaaqa cala alaxkaami alsharciya axkaamta sharciga alatii shurixat ee loo jiday licumuumi lmukalafiina mukalafiinta cumuumkooda caamnimadooda duuna nadarin iyadoo la egin ilaa maa qad yadraw caleyh wax ku soo darin doona oo min cadaalida fahiya axkaam asliya wey shuricat la jideeyey ibtidaaan bilowhan litakuuna qaanuunan caaman si ay u noqoto lijamiic lmukalafiin fi axwaalihim alcaadiya walam yundar aan lana eegin fii tashriicaha ilaa daruurin oo cudrin ka salaati iyo wasaa'ir alcibaadaati weyn wahiya tatanawacu waxaanay u noocyoonaysaa ilaa anwaaci xukmi takliifi xukmkii noocyadiisa min wujuubin wanadmin wakiraatin waibaaxa walaa tutlaqu cinda almuxaqiqiina nimanka wax xaqiijiya wax kale ufehe kala haadiya agtooda laguma idlaaqa casiba ilaa idaa qaabalata ruqsa markay ruqsa ka soo horjeedda ayuunbaa lagu idlaaqaa oo casiimadu culimada qaarna waxay le wuxuu dhexeeyaa ma jiraan qaarna waxay leeyahay casiima ruqsa ayaa qaabisan oo xukunka casiibo lama odhanayo inay rukhsa markaa ay sugnaato mooyaane oo markaa saddex bay noqonoo rukhso iyo casiimo marka cudurdaar la helo iyo xugun aan markaa tarkhiiskaasi ku imanin cudurdaaraan jirin xugun markaa rukhsa iyo casiimo midna lagu idlaaqi maayo xugun sharci oo asliga baa la odhanayaa wاruqsaة fi lugati ashula walyusr waa saadid iyo fudayd wa fi lisilaaxina maa dakarnaa waxaan sheegnay weeye wa albacdu badninkoodna waxay ku tacriifiyeen maa hiya maakii way uusica lilmukallafi mukallafka loo ballaariyey loo waasiciyey fii ficli samayntiisa licudrin wacajzin canhu loogu waasiciyey samayndiisa cudurdaar iyo kabid la'aan yacnii xaggiisa awgeed uu ka cajisay maca qiyaami sababi lmuxarim iyadoo sababkii xaaraantinimeynaya uu taagan yahay ow hiya maa shurica min alaxkaami waxaa la jideeyey ee axkaama waa la ydhaha licudrin loo jideeyey maca qiyaami lmuxarim isagoo wixii xaaraantinimeynayana uu taagan yahay lowla alcudru haddaanu jirinna la habatat alxurma xurmadii ay sugmi lahayd wa macnaa hada alkalaamna waxa weeye huwa maa qulnaahu waxaan awalan markii hore oo faruksatu iyo alaxkaamu waa axkaamta alatii sharaca shaaricu jiray bina'an isagoo ku dhisaya calaa acdaari lmukhalafiina mukhalafiinta cudurdaaradooda walowlaaha cudurdaarada sida haddaanay jirin labaqiya alxukmu lasli xukunka asliga u fahiya xukmun istinaa'iyun waa xukun istinaai oo laga soo reebayo min aslin kuliyin asli kulliya wa sabab listinaa soo reebidda sababteeduna mulaaxadatu daruuraati waa daruurooyinka daymooyinkeeda iyo walcadaari dabcan lilxaraji iyadoo dhib can ilmukalafiina laga dafcinayo wahiya fii akar alaxwaali tanqulu lxukma alasli way rartaa min martabati luzuum martabadii inuu waajib yahaya ilaa martabat ibaaxa ayay u rartaa waqad tanquluhu ilaa martabat nadbi awnujubi ay u rartana walaalakrasati wuxuu leeyahay sheekhu ruqsa iyadana waxaa la yidhaahdaa xagga luqada asuhulatu walyusru suhula fudayd iyo iyo yusr waa sahlid iyo fudayd fudayd iyo sahlanaan ama ama ataysiir watasiil ama suhulatu yani sahal ahaansho iyo walyusr fudayd fudayd ayaa la yidhaahdaa xagga isilaaxana waa taan soo sheegnay ayuu yidhi ee halka hore inoogu soo sheegay waxaanay culimada qaarkood ku tacriifiyeen buuhi kaa midaan ahayn oo ah waa wixii loo waasiciyey qofka mukallafka ah samayntiisa inuu sameeyo cudurdaar iyo cajizid yacni uu ka caajisay darteed ayadoo sababkii xaaraantinimaynayna meesha uu yaallo ayaa cudurdaar dartii baa sharcigu waasiciyey iyo cajiid malaaka tegidiisii uu ka caajisay ayaa loogu waasiciyey inuu sameeyo iyadoo sababkii xaaraantinimeynayana joogo ama waxaa la yidhaha wixii la jideeyey axkaamee cudurdaar loo jideeyey dartii ayadoo wixii xaaraantinimeynayeyna uu meesha yaallo oo cudurdaarkaasi haddaanu jirin xurmadii ay sugmi lahayd hadalkaa macnihiisuna waxa weeye waxaan hore u soonay ruksadu waa axkaamta uu shaaricu u jireeyo ayadoo lagu dhisayo dadkan mukalafiin dee la hawlay cudurdaaradooda haddii aan cudurdaaradooda sirin xukunka asliga aha uu jiri lahaa idan waa xukun istinaayo asli kulliyah laga soo reebayo sababtan looga soo reebayaana waxa weeye daruurada iyo cadaarta ayaa la mulaaxadonaya iminka maytada in la xarimay xurimad calaykum lmayta dee waa asli kulliyah maxaa laga soo reebaya hadduu qofkii u dhibaatoodo inuu cuni karo maxaa sababtan loo soo reebayna ay tahay marka dee daruurada iyo cudurdaarkan ayaa la eegayaa xaraj iyo dhib ayaa laga dulqaadaya inay nafdiisa baxdo qofkii mukallafka ahaa inta badanna ruksadu xukunkii asliga ahaabay martabadii lusuumka ka rartaayo martabat libaaxa ayay geysaa ama martabatan nad bayay geysaa ama wujuub bay geysaa ama shaygiibay markaa xurmo ka rataayo ilaaxo ayay u rataa sidaasuu markaa sheekhu inoogu tacriifiye tacriifyo kalena waa jiraan oo kii aynu tasiila ku soo marnay maa habata calaa khilaafi daliilin sharciyin limucaaridin raajixin waa mid alxukmu haabitu calaa khilaafi daliil licudrin kaana baydaawi ayaa leh warufsadu biluqati ashuulatu walyusr waa sahlanaad iyo fudayd wa fi listilaaxi damaa dakara waxaan sheegnay weeye wa carafaha albacdu waxay ku tacriifiyeen biqowlihi hiyo maa wasica lilmukalafi waxaa loo waasiciyey baa lay fii ficli samayntiisa licajzin iyo licudrin wacajzin canhu cudurdaar yimi iyo cajzi laga cajzi ka tegitaankiisa awgeed maca qiyaami sababin muxaram sababkii xaaraantinimeynayna iyaduu taagan yahay owiya maa shurica waxaa la jideeyo min alaxkaami abaa la yidhaahdaa licudrin loo jideeyey maca qiyaamlmuxarami isagoo kii xaaraantinimeynayna uu taagan yahay low alcudru haddaanu jirayn la habatat ilxurma xaranimadaasi ay sugmi lahayd wa macnaa hada alkalaamna waxa weeye huwa maa qulnaahu awala waa waxaan markii hore nidhi faruksatu iyo alaxkaamu way allatii sharaca shaaric uu jideeye binaan iyadoo lagu dhisayo cala acdaari lmukhalafiina walowlaa haddaanay jirinna labaqiya alxukmu alasli wuu baaqi ahaan lahaa fa hiya xukmun istinaaiyun wa imnaasin kulliyin baa laga soo reebaya wa sababu listinaa'ina waa mulaaxadatu daruuraat daruurooyinkaoo la daymoonayo walacdaar dafcan lilxaraj can ilmukalafi iyadoo laga dafcinayo wa fii akar alaxwaali tanquru xukma alasli min martabati luzuum ayay ka rartaa ilaa martabati alibaaxa waqad tanqulu ila ilaa martabati madbu ratana waa arka awil wujuub kamaa sayatii sida inoo iman doona wallahu aclam